bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi وsaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan soo heli kitaabkii alfusuul fii siiraةi rasuul lilxaafid ismaaciil bni kahiir raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi faslun yudkaru fiihi gaswaةu bani qurayda ayb waxaan ka soo baxnay gaswaةu alkhandaq ama gaswaة اlaxzaab taas oo marka ku dhammaatay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa <clears throat> junuud uu soo diray dabayl uu ku salladay qoladii quraysh iyo dadkii soo raacayay soo duulay oo wax u sugnaada markaa ay waayeen iyo nucaym ibni mascuud oo isagana soo islaamay ayagoon ogeynna kala kala dagay oo qoloba wax u sheegay dabadeed ay is-aamini waayeen qurayshna ay meeshaa ka noqotay iyadoo iska hungowday ilaahayna mu'miniinta dagaalkii uu ka yacnii celiyey wakafa allaahu lmu'miniina alqitaal wakaana allaahu qawiyan casiiza yahuuddii bani qurayda qoladii keliya ee ka hartay yahuuddii madiinana iyada ay ahayd oo nebiga ay heshiiskii uga baxeen xuyay ibnu akhdabna uu ka shaqeeyey iyo abuu raafic howlahaas xuyayna marka waa u oofiyey qoladii reer bani qurayda iyaga isaga wuxuu la galay marka xisnigii iyo meeshii ay galeen uu la galay markii uu la galayna yahuuddii marka waatay heshiiskii nebiga uga baxday oo quraysh ay dagaalka la gashay nebigana ay aad u aflagaadeeyeen markaas ayaa nebigu markuu ka soo laabtay asxaabtii dagaalkii axzaab markay ka soo noqdeen ama khandaq waa tii jibriil uu nebiga u yimid uu yidhi hubkii miyaad dhigteen awdactum الsilaax amaa naxnu falam nadac bacdu aslixatana <coughs> annaga weli hubkeenni ma aanan dhigin had ilaa haa-ulaa'i kuwaan u kaco u hinqo yacni bani qurayda marka dagaalkii bani qurayda sababkiisu saasuu ahaa fanaada sal اllahu calayh ali wasalam nebigii waa kacay oo waa hinqaday min watihi waqtigiisaasba ilayhim iyaga xaggooda u kacay wa amara almuslimiina muslimiintiina wuxuu amray anlaa yusalliya axadun qof inuunan tukanin salaata alcasri salaada casir inuunan qofna tukanin waqad kaana dakhala waqtuhaa waqtigeediina wuu soo galay ilaa fii bani qurayda inuu ku tukada maahane salaada casri waqtigeedii soo galay ayuu nebiga dadkii wuxuu ku yidhi war qofna yaanu ku tukanin casirka ilaa nimankaas xaafadda ay deggan yihiin oo bani qurayda xaafaddooda ma ahani faraaxa almuslimuuna muslimiintii way tageen oo way caraadeen arsaalan iyagoo koox koox ah ayb amase yacnii arsaalan iyagoo yacni kooxba ay koox ka daba tegayso oo isdaba socdaan wa kaana minhum waxaa ka mid ahaa iyaga man salla alcasra casirkii qola tukatay fi dariiqi jidka ku tukadeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen lam yurid minaa rasuulullaahi sal allahu calayh ali wasalam nebiga annaga nagama doonin tarka salaati salaadda inaan iskaga tagno inamaa araada wuxuu doonay tacjiila sayri socodka inaan dadejinno socodka uun dadajiskiisuna faray maahane ahane warkaca qofna iyousan casirka tukanin ilaa bani quraydo maahane meel kale yaanu ku tukanin yani hala la degdego waayo dhaqsaha loo taga nimankaas ee salaadii casir in laga taga nebiga ma nama farin buu leeyahay ayay dhaheen wa kaana minhum waxaa ka mid ahaa asxaabtii man lam yusalli kuwa aan tukanin baa ka mid ahaa xataa qarabat ishamsu intay qoraxda ka dhacday wa wasala ilaa bani qurayda bani qurayda ay markaa gaareen say u socdeen yacnii amarkii nebiga daahirkiisa iyoy ku socdeen casirka la tukanin ilaa fii bani qurayda waa iska socdeen ilaa marka ay qoraxdii ka dhacdo bani quraydana ay ugu dhacdo ayb wawasala ilaa bani qurayda ayay gaareen qaarkaas falam yucanif sala allahu calayh waali wasalam nebigii ma ceebaynin waaxidan qof koox yani mid min alfariiqayni labada koox ka mida ah. labadii kooxan sidaa kala yeeshay qolana jidka ku tukatay qolana ay bani quraydo iska aaday socodka wadatay midkoodna nebigu ma uunan ceebaynin qaala ibnu xasmin ibnu xasmi waxa uu yidhi abuu muxamed cali ibnu xasmi waayee wahaaulaa'i kuwan hum ulmusiibuuna iyaga weeyaan marka kuwa sawaabka oo asiibay xaqa asiibay ayb yani kuwan aan tukanin oo ilaa bani quraydo iska socday ayb wa ulaa'ika kuwaadaasna mukhdi'uuna weeyaan kuwa gafay ma'juuruuna la ajar siinayo hal ajar wacalima allaahu ilaahay wuxuu ogaaday annaa annagu low kunnaa hunaaka meeshaas haddaan ahaan lahayn lam nusalli lcasra casr ma aanan tukannayn buu yidhi ibnu xasmi ilaa fii bani quraydata ma ahane walow bacda ayaamin maalmaba kadib haba la tageen mar haddii nebigu yidhi se waa ibnu xasmi macaanida ioma fiiriyo iyo cilalka iyo walidaalika qiyaaska iyo waxyaabahaas ma ogola mararka qaar baa marka waxaa ka xasilo waxyaaba aad u daran oo sharcigu uu inkiraayo ayb ood arkaysid ayaa ka dhacaaya ayb cilalka iyo waxyaabaha macquululmacnaaga iyo isaga wax isma feeriin wabilcagsi ibnu xasmi caqiidada xaggeeda alasmaa sifaat yu-awil iyo ta'wiil iyo wuxuu gelayaa dhibaato daahirka ku socon maayo furuucda iyo fiqhigana daahiriga wax ayb caqiidadii oo qeyb ahayd oo aan macquululmacnaa noqon karin ayaa wuxuu samaynayaa marka ta'wiilaadkii shaygii macquululmacnaha ahaa ee ciladiisa la fahmi karayna uu ka tegayo calaa kulli xaal imaam caalimuu ahaa cilmigiisana marka uu aad yani u badnaa haddana un sidaas buu qabay qultu waxaan idhi buu marka ibnu kaiir ama ibnu xasmin ibnu xasmi fainahu macduurun waa mid loo cudur daarayo liannahu min kubaraa'i daahiriyati daahiriyada dadka ugu waaweyn buu ka mid yahay wax kaloo laga sugaaya male dabcan walaa yumkinuhu suuragalna uma aha alcuduulu leexasho can haada nasi uu ka leexdo maadaama isagoo asalkiisu usuushiisu daahiriye ay tahay ee tanna daahiriyadii unbuu raacayaa taa marka la yaab male <clears throat> walaakin fii tarjiixi axadi haadayni alficlayni walaakin fii tarjiixi axadi haadayni alficlayni labadan ficil midkood rajaxaaddiisa cala alaakhari kan kale laga rajaxo sidaa uu yeelay yacni nadarun baa ku sugan daymo yani qoladan qoladan laga rajaxaa nadar iyo daymaa ku jira wadalika annahu sala allahu calayh ali wasalama nebigu lam yucanif ma ceebaynin waaxidan koox oo min alfariiqayn labada koox faman yaquulu marka qofka dhahayo bitaswiibi kulli mujtahidin mas'ale haddii la ijtihaado oo qoladanna si ku ijtihaado culummada qoladanna si ku ijtihaado qolada iyagu dhahayaan labada nin ee ijtihaaday labadooduba sawaabay ku socdaan qolada dhahayso fa kullun minhumaa labada kooxba musiibun waa mid xaqa ku socdo sawaab ku socdo oo asiibay walaa tarjiixa agtooda tarjiix ma jiro yacnii mas'alada asalkeeda waxay tahay mujtahidku hadday culummada mujtahidiinta hadday mas'alo ku ijtihaadaan qolana ay si tiraahdo qolana si ka duwan ay dhahdo labadooduba masaxay wada sheegeenoo ma sawaabkii bay qabaan mase qolaa gef samaysay qolaa sawaabka ku taagan taasaa laysku soo khilaafay usuuliyiinta qaar waxay yidhaahdeen labadan mujtahid ee iskhilaafay ee xaadiada sharciga isku khilaafay ama masalada sharciga labadooduba waa mid walba waa musiib waa toosan yihin qola saasay tidhi qolada marka sidaa dhehaysa waxay leeyihiin meeshaan nimankii casirka dariiqa ku tukaday iyo kuwii ku tukaday bani qurayda labaduba waa toosan yihiin waman yaquulu qofka dhahayo kuwa dhahaya bianna almusiiba labada nin ee intay ijtihaadeen laba qowl ku kala tageen bianna almusiiba midka musiibkaa waaxidun hal mid un weeyaan wahuwa alxaqu waana masalada sida xaqa ay tahay alladii laa shaka fiihi shaki ounan dhexdeeda ahaanin walaa miryata shakina aanu ku jirin lidalaa'ila adilo darteed min alkitaabi wasunnati kitaabka iyo sunnada kayanii ka ahaatay kaiiratin oo fara badan falaa budda marka kaa waxaa qasaba calaa qowlihi qowlkiisa haddaan qabanno min anna axada alfariiqayni labada kooxood midkood lahu ajraani inuu laba ajar leeyahay biisaabati alxaqina uu ku leeyahay asiibidda uu xaqa asiibay walilfariiqi alaakhari kooxda kalena ajrun hal ajar inay leedahayoo ijtihaadka ay ku heshay laakiin aynan asiibin ibnu kaiir wuxuu leeyahay sida xoogga badan laba hadday ijtihaadaan masaladan waa sidan iyo maya sidaan ay ku kala ijtihaadeen labadooda mid unbaa sax ku taagan midna xukunkii sharciga ahaa ma waafaqin ayb labaduba inay isla wada toosnaadaan oo saxsanaadaan suurtagal maaha xaaraan midkaan uu yidhaha kanna xalaal yidhaaha labadoodaa toosan haddii la yidhaha sharcan sidaa ma aha ayb labada mujtahid marka mid baa saxan kan saxan laba ajar uu leeyahay ajrigii dadaalka iyo ajrigii xaqa oo waafaqay kii qaldamayna hal ajar dadaalkii ilaa qaladka ajar lagu siin maayeen ayb ida ijtahada alxaakimu fa asaaba falahu ajraani imaam xaakimku hadduu ijtihaado oo asiibo laba ajar uu leeyahay hadduu ijtihaado unan asiibinna yacni uu gafo hal ajar buu leeyahay qowlkan baana wuxuu yidhi ibnu kafiir shaki la'aan xoog badan haddii marka qowlkan uu xoog badan yahay labadan qole waa ijtihaadeene kuweebaa marka toosan ayb oo laba ajar leh taasuu marka ibnu kaiir ka hadlaa fanaquulu wabillaahi tawfiiq buu yidhi marka aladiina salluu lcasra kuwii casrka tukaday fii waqtihaa waqtigeeda ku tukaday xaazuu waxay koobsadeen qasba sabqi yacnii tartanka laantiisii bay ku hormareen yacni dadku markay tartamayaan ama orodadoo kale ay tartamayaan waxbaa la bitiyaa maro ayaa la dhigaa ama calan baa la suraa calankaas baa marka loo soo roorayaa oo loo soo ordaya kuwii marka casirka tukaday ayaa waxay qaateen tartankii ku guulaystay buu rabaa inuu dhaho oo calankii ama laantii tartanka iyagaa ku soo hormaray ayb xaasuu waxay koobsadeen oy qaateen qasba sabqi tartanka yacnii laantiisii bay ku hormareen oy qaateen ayb kuwii kale marka waa laga hormaray ayb liannahum maxaa yeelay imtathaluu waxay fartoonaadeen amrahu nebiga amarkiisii bay fartoonaadeen ayb sal اllahu calayh waali wasalama fi lmubaadarati degdeg ila aljihaadi loo degdega iyo waxay kaloo ay fartoomeen wa ficli salaati amarkiisii ahaa salaadda in la sameeyo fii waqtihaa waqtigeeda la tukado maxaa nebiga laba amar uu bixiyey amar waxaa weeyaan salaadda waqtigeeda in lagu tukado oo nebiga sal اllahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi afdal اlacmaali acmaal waxaa ugu fadli badan asalaatu fii awali waqtiha ama asalaatu liwaqtiha salaad waqtigeeda lagu tukadaa u fadli badan acmaal taa marka maxay keentay marka ninkii salaadda waqtigeeda tukada amarkaas waa qaatay jihaadkii in loo degdego oo bani quraydo si dhaqso lagu gaarana waa sameeyeeno intay markiiba kaceen ayagoo jidkii ku socdo oo yacnii bani quraydo usii socdo jihaadkii u socdo salaaddii markay soo gashay wax yar bay amarkii salaadda qaateen orodkoodiina horay ka dhaqaajiyeen marka labadiiba waa isku sameeyeen salaaddiina wakhtigeeda waa ku tukadeen mana laga hormarinoo bani quraydana waa tageen ilaa afar ragcoo la tukadaa wakhti dheer ma ah ayb walaa siyama haddana kumaba sii jirtuu yidhi salaata alcasri salaadda casir allatii salaadda oo akad allaahu alla uu adkeeyey subxaanahu almuxaafadata dhowrid calayhaa salaada la dhowro korkeeda fii kitaabihi uu ku adkeeyey biqowlihi tacaala xaafiduu cala asalawaati wاsalaati اlwusطىa waquumuu lilaahi qaanitiin ayb salaadaha ilaaliya midda dhexena ilaaliya casirka ah. wahiya alcasru weeyaan casirka cala asaxiixi sida saxiixa haddaan ku soconno almaqduuci bihi ee la gooyey in shaa allahu min bidcata cashara qowlan dhowr iyo toban qowl laga gooyey walatii jaaءat isunatu sunnadana midda ay ku timid bilmuxaafadati calayha in la ilaaliyo yani wuxuu leey salaadda si guud ha loo ilaaliyo amara midda casir haddana si gaar ahaaneed ha loo ilaaliyaa layidhi nimankan marka salaaddiina waa ilaaliyeen jihaadkiina kama tegin marka iyagii labadii amar marka waa qaateen hadday jihaadka ka daahi lahaayeen waa la dhihi lahaay markaas laakiin iyagoo qoladii aan tukaninna ugama hormarin jihaadkii salaadiina waqtigeedii bay ku tukadeen qolada saasay ku fiican tahay marka ayb fain qiila haddii la yidhaahdo kaana ta'khiiru salaati salaada dibdhigeeda liljihaadi loo dibdhigo xiinaidin markaasi jaa-isan mid bannaanu ahaa haddii la yidhaahdo salaadda dib in loo dhigo liajli iljihaad shay jaa'is oo bannaan bay ahayd maxay dib ugu dhigi waayeen kamaa annahu sala allahu calayh waali wasalam sidii nebigaba akhara alcasra casirkii uu dib u dhigay iyo walmaqriba iyo maqribkiiba yowma alkhandaq maalintii khandaq lishuqli ljihaadi jihaadka shuqulkiisa darteed darteed ayb wauhra duhurkiina ayadan sidaasoo kale uu dib ugu dhigay kamaa jaءa fii xadiiin sida ku timid xadiid rawaahu nasaa'iyu oo wariyey min ariiqayni uu ku wariyey ayb faljawaabu sida haddii la dhaho jawaabtu waxaa weeyaan annahu bitaqdiiri tasliimi dalika sidaa haddii la nabadgeliyo oo la qadaro warkaas inuu sax yahayba wa annahu lam yatrukhaa inuunan ka tegin yowmaidin maalintaa nebiga nisyaanan hilmaan inuunan casirka uga teginba haddii laga dhigo faqad ta'asafa calaa daalika nebiga arrintaa waa ka murugooday dooda iyo yacni masaa-isha saan oo kale yaa culammada muxaqiqiinta ay uga hadlaan wuxuu leeyahay haddii la yidhaahdo jihaadka dartii salaada in dib loo dhigaa bannaan maxay nimankan dib ugu dhigi waayeen nebigaba waa ka dib u dhigay maalintii khandaq waxaan ku jawaabaynaa buu yidhi haddii loo daayo nebiga salaaddaas inuusan iloobin yani sababka uu nebigu salaadda dib ugu dhigay waa iloobeen sida xooga badan haddaan taas iskaba daynaba ma iloobin aan ka soo qabanno nebiga ma hilmaamin haddii laga soo qabto nebigu waa ka murugooday arrintaa iyadan dibdhigaasi waa ka murugooday shayga uu ka murugooday marka ma fiicna waa laga fiican yahay oo in wakhtiga lagu tukadaa fiicnaan lahayd ayb xayu yaquulu markuu dhahayo lamaa qaala lahu cumar bnu اlkhaaab cumar markuu ku yidhi radia allaahu canhu yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow maa kidtu usalli alcasra ma aanan sigin inaan casirka tukanaayo xataa kaadat ishamsu intay qoraxda ku dhowaatay taqrubu inay dhacayso casirkii maba aanan siginba ilaa qoraxdu ay ka yacnii ka sigtayba inay dhacdo faqaala wuxuu yidhi nebigana wallaahi baan ku dhaartay maa sallaytuhaa annama aanan tukanin wa haadaa mushcirun tan waxay dareensiinaysaa biannahu sala allahu calayh ali wasalama nebigu kaana naasiyan lahaa salaaddaa inuu iloobay cumar baa wuxuu yidhi anu salaadda qorraxdiio dhici rabto yaanba tukadayba qorraxdiio inay dhacdo ku sigatay ayaan salaaddii tukaday rasuulka ilahi markaasuu nebiguna yidhi annama tukanin waa soo ma aragtid marka limaa huwa fiihi waxa uu ku sugan yahay darteed oo min ashuqul ah mashquul ah kamaa jaa fi saxiixayni sida ku timid can caliyin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi yowma alaxzaab maalintii axzaab shaqaluunaa can salaati alwustaa salaaddii dhexay naga mashquuliyeen salaati alcasri ahayd mala'a allaahu allah ka buuxiyo ajwaafahum calooshooda wa qubuurahum iyo qubuurtoodaba naaran naar allah ka buuxiyo salaaddii casri bay naga mashquuliyeen buu marka inuu iloobay nebiga tanaa cadaynaysa walxaasilu xaasilku waxaa weeyaan isku soo xooriyo ana aladiina sallaw alcasra ana aladiina sallaw kuwii tukaday alcasra casarka fi ariiqi jidka kuwii ku tukaday jamacuu waxay jamciyeen bayna aladilati adiladii adiladii salaada casr in la ilaaliyo iyo midii jihaadka labada waa kulmiyeen wa fahimu lmacnaa macnihiina waa garteen ayaga nebigu markuu leeyahay bani quraydaha lagu tukado inuu degdeg un ka wado dadejin af soomaaliga xataa waa noocaasoo kale qofka haddii la yidhaha warka hebelow maanta yacnii qofka haddii maalan la dira la yidhaha war orodoo bax casirka waxaad ku tukataa magaaladii heblaaye ahayd orod bax khabar muhiim abaad ah jire soco maxaad ka fahmaysaa adiga markaa ujeedku inay tahay war degdeg in laga wado ha isdhigdhiganinoo daahdaahin haddaba kac oo hinqowa saxaabadii marka sidaa waa yeeleen markiiba waa kaceen waa hinqadeen dabadeed marka jidkiibaa casir ugu galay waa kusii tukadeen waana sii dhaqaaqeen ayb macnihii bay marka fahmeen falahum اlajru ajarkii bay leeyihiin maratayni laba jeer wاlaakharuuna kuwii kalena xaafiduu waxay ilaaliyeen calaa amrihi اlkhaas arrinkiisa gaar gaar ahaaneed ee jihaadka ku gaarka ah ayay ilaaliyeen falahum اlajru ajar bay leeyihin hal ajar ayaguna radia allaahu can jamiicihim wa ardaahum intanoo dhan marka istidraar bay ahayd masaladan uu ku luga baxsaday ibnu kaiir ayb waana sidan laakiin darsiga laga qaadanaya waa maxay masaa-isha ijtihaadka ku dhisan inaan la ysku ceebaynin ayb oo aynan keenin dadka muslimiinta inay ku kala tagaan ayb saxaabadii waa kan waa iskhilaafeen aaraa'dooda waa kala duwanaatay yacnii sida ay u fahmayaan naskan yaa kala duwanaaday qolana qolo ma ceebeynin qoladii jidka ku tukatayna nimankii aan tukanin taariku salaadaa tihiin ma aysan dhihin kuwii iyagu macnaha yanii meeshii aan kuwii aan tukaninna kuwii salaadda eh, aan tukaninna oo iyagu meeshaas sii gaaray ma aynan dhihin niman bidca ku dhacay baa tihiin oo nebiga warkiisii baad khilaafteen ma aynan dhihin ayb maxaa yeelay saxaabada cilmigoodana waasac u ahaa sadrigoodana waasac u ahaa laabtooda ayb marka laabtooda khilaafku waxay u ahayd yacnii masaa-isha iyo fahamka iyo waasicay u ahayd laakiin qofka markuu fahm laabtiisuna ay cidhiiri tahay daya fahamkiisuna uu yar yahay cirbad yar duleelkeedu wax ku fiirinayaan cirbaddaas wixii ku dhex jira unbow yaqaanaa gaararka wixii ka jira war un ahaayeayb waana qofka cilmiga dhowaangalka uu ku yahay ayb cilmiga hadduu dhowaan uu ku galo ama aada yacnii il yar ay kaaga baxdo waxaad dhici karto darfaha cilmiga hadaadan koo koobin waxaa laga yaabaa mas'alo walba inaad mowqif adag inta ka istaagto bidco iyo ama yacni aad daldasho waxyaaba aan loo fiirsanin oan loo dayin ayb marka masaa'isha ijtihaadka ku dhisan oo saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin isku soo khilaafeen dad muslimiin inay isugu daba jeediyaan ma aha ayb dhibaato fara badan baad arkay dadkan dadkeenna soomaalida iyagoo sidoodaba uu dabciga qaalibka ka ah ay tahay badaawada reer baadiyenimada iyo badwinnimada maadaama ay dadkeenna qaalib ka tahay yaa waxaad arkaysaa marka hadday wax yar isku khilaafaan ama mas'alada fahamkeeda ay isu fahmi waayaan war nin walbaa intuu wax ka fahmi doono ma isu sugaani waxaa ka ratibma dagaal iyo rafaad iyo isnacayb yaa ka dhashay ayb waxaad arkay nin dhanan masaajid ku tukanayn war maxaa masaajidkan ugu tukan weysay bisinka lagama aqriyu leeyahay waxaa laga yaabaa mid kale inuu leeyahay hadduu arka masaajid bisinka lagala jahro marka faatixada la akhrinayo inuu yidhaahdo masaajidkan bidcawa maxaa dhacay bisinkaa lagala jahraa amase inuu yidhaahdo qunuudka subaxi masaajidda qaar laga qunuudo nimankan waa bidcoolayaal qunuudkaasay sameeyaan yani qofku hadday ijtihaad ka noqoto ama diinta uu fahamsan yahay intaas la eg tahay maana lagu bidcaysiinin wa ilaa dadkii isaga ka cilmi badnaayba lama bidcaysiininoo masalada ku tegey imaamu shaafici oo isaga ka cilmi badan ninkan miskiinka ah mubtadic waaye lama dhihin ayb maxaa loo dhihi waaye isagoo imaamu shaaficiyo ninkan ka cilmi badan kan marka ama wax alla fahamsiiyo ama yacni masalada munaaqasho saxiix ah ha la sameeyo ayb labadaas marka daraf oo ifraadka iyo tafriidku qaa'im waay meel walba ayb iyadoo la og yahay a'immadii salafka maalik shaafici inay ku tageen ayb masalada marka waxaa la dhihi karaa war sidaan sunnadii ma ahan raajixna ma aha qofka adoon u gudagelin mas'aladan sunno maahan sunnadu sidaan waayo sida raajixa waa sidaan ha la sameeyo sida sunnadu ay tahay laakiin adiga inaad dadkii ku kala qaybiso ku kala goyso oo jamaacaadkii ay uga kala tagaan ma fiicno ayb cid looga dayanaayana male imaamu maalik oo asagu aaminsanaa bisinka faatixadana inuunan ka mid ahayn oo salaada allaahu akbar marka la yidhaha alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bisin hoos iyo kor midna inaan loo akhrinin qabay ayuu imaamu shaafici ku daba tuka jiray mana dhihi jiray ninkaan ma ku daba tukanayan hadday keento marka masaajidkii iyo jamaacadii muslimiinta masaa-ishii ijtihaadkaa ah hadday ku kala tagaan masaajiddii lagu kala gooyo ama masaajiddii lagu qasbo hal ra'yi yacnii qofka yacni shayga uu diinka ka dhiganayo isaga baynahu wa bayn allaahi waay nin kale inuu ku qasbo ma aha macan saana raajixa ilaa ilaa samayn ma saxsana macan ayb ilaa uu diin ahaan waxa uu fahmaayay ma aha marka qisadan waxaa laga qaadanayaa dersigaas wa acdaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu siiyey araayata calanka caliya bna abi aalibin caliy bna abi aalib buu siiyey radia allaahu canhu wastakhlafa cala almadiinati madiinana wuxuu ku dhaafay ibna ummi maktuum ayb ibna ummi maktuum buu madiine ku dhaafay dhaafidana waxay tahay salaadaha inuu tujiyo ayb imratu salaada isaga lagu dhaafay maani magaalada inuu maamulo ma aha ayb magaalada maamulkeeda qof isagu in noolo ah minuu magaalo ma maamuli karo qaadina ma noqon kara maxaa yeelay indhihii aragtidii baa wax badan ku xiran axaadiidta qaar oo nasaa-i warinayaan sheegayaba min xadiidi caaisha oo ay leedahay nebigu cabdullahi bn matuum wuxuu u dhiibay imrata salaati ayb wanaazla xusuuna bani qurayda wanaazla nebigu wuxuu yanii degid dalbay wanaazala xusuuna bani qurayduu degay ayb meeshii yanii dhufaysyadii reer bani qurayda ayaa nebigu uu degay waxasarahu waa hareereeyey hamsa wacishriina leylatan labaatan iyo shan habeen ayuu hareereeyey wa carada calayhim sayiduhum wa carada sayiduhum reer bani qurayda odaygoodii kacbu bnu asad ahaa calayhim wuxuu qoladiisii u bandhigay bani qurayda alaaa khisaalin saddex arrin odaygoodii marka wuxuu yidhi markay shan iyo labaatan beri hareeraysan yihiin war saddex arrin aan mid yeelna ima an yuslimuu inay islaamaan buu u bandhigay wayadkuluu ay galaan maca muxamadin muxamed maciisa fii diinihi diintiisa war aan iska islaamno diintii nebi maxamed aan galno wa ima an yaqtuluu daraariyahum ayb wa ima an yaqtuluu inay laayaan markaa daraariyahum ilmahooda ayb wayakrujuu ay baxaan jaraa'idda iyagoo marka caddaysimo oo eber ah ayb ay soo baxaan fayuqaatiluu markaa ay dagaalamaan xataa yuqtaluu inta laga dila can aakhirihim kan ugu dambeeyo kooda ugu dambeeyo ow yakhlusuu ama ay fakadaan fa yusiibuu markaa ay asiibaan bacdu intaa kadib alwlaada iyo wanisaa ayb awlaaddii iyo naagihii iyo markaa ay helaan ay asiibaan ayb wa ima an yahjamuu calaa rasuuli illahi sal l slam ama inay nebiga weeraraan iyo asxaabihi asxaabtiisa yowma sabtin maalin sabti ah xiina ya'manu lmuslimuuna muslimiintu markay ka aamin yihiin sharahum shartooda ile waxaa la ogyahay yahuuddu sabtiga ma dagaalamaan ayaga marka waxay leeyihiin farsamo ah maalin sabti ah oo aynan dagaal naga filanaynin hal mar aan gaadno oon weerarno ayb faabow calayhi waaxidatan minhunna saddexdaa mid ka mida waa ku diideen xataa ayb ayb saddexdaa mid ka mida waa ku diideen yani mid waa maxay inay islaamaan midda kale waa maxay inay dagaal galaan ilaa kan ugu dambeeya dhinto naagaha iyo ilmaha hadday ka baaba'aan xataa yacni mar dambay heli doonaan ayb haddayba iyagu markaa yacnii way gadaalay ka asiibi doonaan ayb iyo midda saddexaadoo iyada ah maalin sabtiya inay weerar gaadmaa qaadaan wa kaana qad dakhala macahum waxaa la galay fi lxisni dhufayska xuyay bnu ahdab ayaa la galay xiina insarafat qurayshun quraysh markay gadoontay oo ay tagtay quraysh markay iska tagtay xuyay ibnu ahdab iyagiibuu dhufayskooda usoo galay ile ballanoo markii hore ka qaaday anaa idinla soconayo yidhi mar walba liannahu qad kaana acdaahum wuxuu siiyey cahdan ballan bidaalika arrinkaabuu ku siiyey xataa naqaduu lcahda intay bani quraydo ballantii ka baxeen wajacaluu yasubuuna rasuula allahi sal اllahu calayh ali wasalam waxay gudagaleen inay nebiga caayaan oo yusmicuuna asxaabahu asxaabtiisa ay maqashiyaan daalika arrinka cayda nebiga faaraada rasuululahi sal l slam nebigu wuxuu doonay an yuqaabilahum inuu la hadlo faqaala lahu caliyun radi allahu canhu cali wuxuu ku yidhi laa taqrab minhum ha u dhowaanin yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow kuwa adiga ha u tegin khashyata an yasmaca minhum shay-an cali wuxuu sidaa u yidhi cabsi uu ka cabsanaya nebiga inuu wax ka maqlo cay iyo wax xun inuu nebiga maqlo ayuu diidayo faqaala nebigu waxau yidhi low qad ra'ownii hadday arkaan lam yaquuluu shayan an waxba ma dhihi karaan waxba ma dhahayaan falamaa ra'owhu markay arkeen lam yastatic maaanu karin oo awoodin axadun minhum qof iyaga ka mida an yatakallama bishayin shay inuu ku hadla uma bacaa sala allahu calayh waali wasalam nebiga wuxuu bixiyey ilayhim iyagu u diray abaalubaabata bna cabdilmundir alwsiy ayuu u diray wa kaanuu waxay ahaayeen aws wa kaanuu waxay ahaayeen bani qurayda xulafaa alws aws ayay bahwadaag la ahaan jireen falamaa ra'owhu markay arkeen qaamuu fii wajhihi wejigiisii bay istaageen yabkuuna iyagoo oynayo rijaaluhum wa nisaa'uhum naagahoodi nimankoodii naagahoodii wa qaaluu waxay idhaahdeen ya abaa lubaabata abuu lubaabow kayfa taraa lanaa maxaad u malaynaysaa annaga maxaad noo arkaysaa inna lagu samaynayo ayb ananzilu calaa xukmi muxamadin moxamed xukunkiisa maku degnaa qaala nacam buu yidhi haa ku degan moxamed xukunkiisa ila nin muslima wax kale ma dhahay wa ashaara biyadihi gacan waxa lagu samaynaya markay weydiiyeenna wa ashaara biyadihi gacantiisiibuu ugu ishaaray ilaa xalqihi dhuuntiisa yacnii wuxuu ujeedaa annahu dabxu in la laynayo ayb gacantiibuu marka u ishaarayo sidaas buu uma nadima waa shallaayey calaa haadihi lkelimati kelmaddan waa ka shallaayey min waqtihi waqtigiisiiba markay afkiisa ka soo baxdayba hore ka shallaayey maxaa yaele wax nebiga uu damacsanaa oo uu kasii sheegay dhib weynay keeni kartaa isaga marka waa ka fakatay markiina waa dareemay inuu qaldamay ayb faqaama waa istaagay musrican isagoo soo degdegaya falam yarjic uma laabaninba ilaa rasuulillahi sala allahu calayh waali wasalam xataa jaءa masjid almadiinati intuu masaajidkii madiine ka yimid farabطa nafsahu nafsadiisiibuu xiray bisaariyati اlmasjidi masaajidka tiirkiisa ayuu isku xiray waxalafa wuu dhaartay laa yaxulluhu inuusan furaynin ilaa rasuulullahi sal l slam nebiga ma ahane biyadihi gacantiisa uu ku furaya ma ahane cid aan nebiga ahayni furi mayso ayuu yidhi ninkan iyo ma laysu miaali karaa dadka khaa'iniinta ee maanta joogan ayb ee muslimka gaalada ku sallado oo aan dan iyo heello aan u gelin si kastooo muslimka loo dhibo ee iyagu yacnii qandaraaska ku qaato ee yacnii inay ku noolaadaan madax ku noqdaan u arko dhiiggaas muslimiinta ayb iyo dibindaabyadaas islaamka iyo abuulubaaba ma laysku misaalin karaa qofka mar waa ka dhici karaa qalad oo soo booda ah laakiin nadamkan iyo shallaydan baaba wax aan la qaado karin oo tusayso iimaankiisa ayb marka haddii saxaabada laysku miaaliyey ee qaa'iniintan maanta joogto naqaano oo taariikhdooda aan ku qornay aan ku qornaynba wanaag dad taariikhdoodaba aan wanaagba ku qornaynba oo weligood taariikhdooda ay ku qornayd gaalo dabajoog iyo muslim dhibaatayn iyo diin xumo iyo salaad la'aan dad ay taariikh u tahay haddii marka laga dhiga yani abulubaabo kale waa yani tacasub iyo aad u daran w ayb marka saxaabada rasuulka khalad waa ka dhici karaa macsuumiin ma dadka hadda joogana qalad waa ka dhici karaa laakiin qofku haddii wanaag lagu yaqaano qalad ka dhaco waa loo dul qaadan karaa hadduusan qaladkaas xad markaas mucayana lahayn hadduu xad leeyahayna de xadka in lagu oogo ayb taasaana marka nebigu uu dadka axaadiista gobolna macnahaasoo kale sheegaysaayo aqiiluu dawi lhay-aati caharaatihim ow kamaa qaala sal l slam yacnii dadka ahlu hay-ada oo wanaagga iyo khayrka lagu yaqaanay ka indhalaaba oo kufkufkooda iska daaya ha fiirinina isku mid maaha nin la yaqaano mar kufay iyo nin weligiisba dibindaabyo ku dhex jiro isku mid maaha caqliga iyo sharciga ilaahay labadaa in la sima ma keenayo wuxuu leeyahay marka abulubaaba sidaa buu yidhi wa annahu laa yadkhulu inuusan gelaynin arda bani qurayda bani qurayda dhulkooda abaddan weligiis inuunan tegaynin falamaa balaga rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu markii uu gaaray falamaa balaga rasuul اllahi sal l slam dalika arrinkaa markuu nebiga gaaray oo uu maqlay qaala waxa uu yidhi dacuuhu iska daaya ha xirnaado xataa yatuuba allaahu calayhi intuu ka toobad aqbalaya alle intuu alle ka toobad aqbalaya daaya fa kaana min amrihi arrinkiisu wuxuu ahaa maa kaana wixii uu ahaa ilaa an taaba allaahu calayhi intuu alla ka toobad aqbalay radia allaahu canhu markaa towbadiisii dabcan nebigay ku soo degtay waxyay ahaan waa la furay markaas uma ina banii qurayda reer banii qurayda nazaluu calaa xukmi rasuulillahi bay ku degeen sala allahu calayh waali wasalam fa aslama leylata idin habeenkaa waxaa islaamay faclabatu wa usaydu ibnaha sacyata labadaa nin baa islaameen wa asadu bnu cubayd wahum iyaguna nafarun weeyaan min bani hadal min bani cami qurayda ah wanadiir wa kharaja fii tilka alleylati habeenkaa waxaa baxay camru bnu sucd alquradiy ayaa baxay ninkaas oo yahuudda ka mid ahaa fandalaqa waa tegey falam yuclam lama ogaanin ayna dahaba meesha uu tegey wa kaana qad abaa wuxuuna ahaa inuu diiday addukuula macahum inuu la galo fii naqdi alcahdi ballanta markii la burinaayey inuu ballan la galo waa diiday isaga ra'yigiisa waa diidanaa warinaan ballanta laga bixin buu dhahayay markii xaalka uu sidan u dhanaanaadayna isagii waa iska baxay waana la arki waayey balamaa nazluu calaa xukmihi sal اllahu alayh ali wasalam nebiga xukunkiisa markay ku degeen qaalat ilawsu aws waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah qad facalta waxaad samaysay fii bani qaynuqaac qoladaa reer bani qaynuqaac maa calimta waxaad ogaa maa qad calimta waxaad ogeyd banu qaynuqaac wixii aad ogeyd baad ku samaysoo waa iska qaxisay ord qaxa inay qaxaan oo magaaladii ka baxaan baad u idintay ma laynin khasraj ayaana marka u shafeecday oo ay xilfi iyo bahwadaag ahaan jireen ayb wahum xulafaau ikhwaanina alkhasraj bay ahaayeen kuwaas wahaa-ulaa'i kuwanna mawaaliina annaga dadkii xulafada nala ahaawa waagii qablaan islaam dad isdhaldhaleen isyaqaaneen wa faqaala wuxuu yidhi nabiga alaa tardawna maku raalli noqonsoma miyaydan ku raalli noqonaynin an yaxkuma fiihim inuu xukumo rajulun minkum nin idinka idinka mida waayahay xukunka nin idinka idinka midaan siinayaa xukunka uu ku xukumo raalli ku tihin ayb qaaluu balaa bay dhaheen inaan raalli ku ayn iska daaya waa ku nahay qaala nebigu wuxuu yidhi fadaaka kaasi xukunkaasi ilaa sacd ibni mucaad ayaa iska le xukunkaas sacd ibni mucaad xaggiisuu jiraa odaygiinniina waaye sidii uu xukumo yeelana wa kaana sacdun sacad wuxuu ahaa idaaka markaa qad asaabahu jurxun dhaawac inuu asiibay fii akxalihi halbowlihiisa xidid markaa lugta maree halbowlo ah ayaa wax ka gaadheen waqad daraba lahu rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu u sameeyey khaymatan teendho filmasjidi ayuu uga sameeyey liyacuudahu si uu u booqdo min qariibin meel dhow uu uga soo booqdo waqad daraba lahu rasuululahi ahy fabacaa ilayhi sal اllahu alayh ali wasalama nebiga waa u cidiray fajii'a bihi waa la keenay waqad wada'uu lahu calaa ximaarin waqad waqa'uu iyagoo ku soo joojiyey lahu isaga calaa ximaarin dameer korkiisa iyo isagoo marka dameeray soo saareen ayb waikhwatuhu walaalihiis min alaws qolada aws ah xowlahu agaarihiisa ay yihiin muxiiduuna bihi ay hareereeyeen kuwa hareereeyey ay yihiin wahum yaquuluuna ay dhahayaan yaa abaa camrin abu camarow axsin fii mawaaliid dadkii mawaalidaada bahwadaagtaada uwana ixsaan samay ayb falammaa akaruu calayhi markay ku badiyeen warka qaala waxa uu yidhi laqad aana lisacdin sacad waxaa u timid anlaa taakhudahu inaysan qabanin fillaahi ilaahay agtiisa inaysan u qabanin lowmatu laa'imin mid eedeeyo eeddiisa yacnii waqti waxaa la gaaray sacad eeddiinna uusan waxba u arkaynin oo ilaahay subxaanahu watacaala middiisa un uu fulinayo farajaca rijaalun rag baa noqdeen min qowmihi qowmkiisa ka mida ilaa bani cabdilashal ayay u laabteen fanacow ilayhim waa u khabar geeraadiyeen ayay u sheegeen yanii nimankan in la dilayay u sheegeen waa u baroor diiqeenoo marka waxay yidhahdeen nimankii waa la laynaya nacyigu waa khabarka geerida oo la sheego ayb fanacow ilayhim bani qurayda ayay bani qurayda ayay marka khabargeeriyaadkooda ayay u sheegeen falamaa danaa min rasuulilah sal l slam nebiga markuu usoo dhowaaday qaala waxa uu yidhi sacad markuu nebiga ku soo dhowaaday qaala nebigu wuxuu yidhi qumuu ilaa sayidikum odaygiinna u kaca <clears throat> marka qumuu ilaa sayidikum bacdi ahlilcilmi waxay dhaheen waxaa laga qaadanayaa qofka sayidka ah ee yacnii akhyaarka ah ee yacnii ixtiraamka mudan in loo istaagi karo qumuu ilaa sayidikum xadiidkaanay keeneen qaar ahlucilmiga ka midana waxay yidhahdeen maya hadday sida aad sheegaysaan tahay waxaa la dhihi lahaa quumuu lisayidikum odaygiina dartiis u istaagaa la dhihi lahaa lama dhihi riwaayo kaleo xadiidku uu leeyahayna fasiraysay dheheenoo waxay leedahay quumuu ilaa sayidikum sayidkiina u istaaga fa anziluuhu dameerka ku soo dejiya marka istaaggu waa maxay kaalmo isagoo loo kaalmayna ordaa odaygiina u kaca dameerka ha laga soo dejiyo marka xadiidku macnihiisu maahan in laysu istaagi karo mas'aladaa marka culummada aad bay uga hadleen labada qoloba yani aad bay u alimaamu nawowi iyo ibnulxaaj labadaas imaam baa aad iskugu hadhadlay imaamu nawowi risaale wuxuu alifay leeraa tarkhiis oo masaladan uga hadlayo in loo istaagi karo qofka caalimka ama faadilka ah ibnulxaajna ma jirto uu yidhi xadiid waxaa jira uu keenay man axaba an yutamaala lahu naasu qiyaaman an yatamaala lahu nnaasu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min annaar qofka jecel inay dadka u istaagaan naarta meeshuu ka geli lahaa ka diyaarsado ninka isaga haddaan loo istaaginba dhibsanayo waxaa laygu istaagi waayay dhahaayo ee mar walbaa dadku inay u istaagaan iska rabo uun qofkaasi naarta meeshuu ka geli lahaa <clears throat> ha diyaarsado saasuu yidhi nebigu sala allahu alayh waali wasalam ayb marka xadiidkan baa wuxuu kala goynayaa istaagga dadka afaadilba ha ahaadaan inaan loo istaagin culimmada kale iyaguna waxay yidhaahdeen ninka takaburka iyo waxaan yani dadka inay astaan u noqoto iyo waxaas ninka jecel waayo maahane qofku hadduu isagu rabin laakiin dadku u istaagayaan dhib male calaa kullin ibnu xajar wuxuu yidhi yacnii intii nebigu ka reebay in laga reebaa fiican wiilku waalidkiisa inuu istaago yani labada isdhasho isu istaagi karaan oo waxaa sugnaatay eh, waxaa sugnaatay nebiga faatima markay soo gasho waa u istaagi jiray markaasuu marxabaysii jiray wiilka iyo waalidka safar qofku markuu ka soo galo in loo istaago oo markaas la mucaanaqeeyo waa sunna iyadana meesha saddexaad waxaa weeyaan qofkii nicmaa usoo cusboonaatay dhibaataa hayse dhibaatadii baan alla ka qaaday ama nicmo cusub bau helay loo istaago markaa waa la marxabaysii karaa iyadana towbada kacbi ibnu maalik markii laga towbad aqbalay masaajidka uu soo galay wuxuu yidhi waxaa ii istaagay dalxatu bnu cubaydillaahi markaasuu iga hor yimid isagoo imucaanaqaynaya marka oo iigu tahniyadaynayo towbadii <clears throat> alle iga aqbalay adu marka meelahaas marka laga reebo asalka waxa weeyaan marka inaan qof qof u istaagin faqaama ilayhi almuslimuuna muslimiintii baa u kaceen faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa sacdu sacadow qad wallaaka rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulkii wuxuu kuu dhiibay alxukma xukunka fii bani qurayda la xukumayo fa qaala waxa uu yidhi calaykum bidalika cahdullaahi wa miithaaquhu calaykum dushiinna bidaalika kaagaas aad sheegteen xukunka ah xukunka aniga la ii dhiibay cahdullaahi ilaahay ballankiisa dushiinna ma yahay wa miithaaquhu iyo ballantiisa dhaarta lagu adkeeyey anna alxukma xukunka fiihim iyaga dhexdooda ah kamaa xakamtu saan aniga xukumay inuu noqonayo qaaluu nacam bay yidhaahdeen ha ballanaan kuu qaadna xukunka saad u xukunta inuu noqonay qaala waxa uu yidhi wacalaa man haahunaa meeshaan axadka joogana ma sidaasaa isagana xukunka aan xukumo ma yacnii ma la yeelaya wa ashaara ila annaaxiyati dhinac dhinacii buu ishaaray allatii fiiha rasuulullahi sal l slam dhinacii uu nebiga joogay buu ishaaray marka oo dadka dhinacaan joogana xukunkayga reer bani qurayda aan xukumo ma ku ma yeelayaanoo ma aqbalayaan nebigu marka isagoo nebiga inuu toos u dhahow diidaya waa ka waa ixtiraamayaan nebiga waana weynaynayaan inta dadka joogoo dhanna saasuu leeyahay ayib wa huwa isaga oo mucaridun yani u sarbeebayo oo duurxul u samaynaya can rasuulilah sal slam nebiga xaggiisa ka duurxulayo ijlaalan lahu isaga oo weynaynayo weynayn oo weynaynayo darteed faqaala rasuulu llahi sal slam nebigu wuxuu yidhi nacam ha faqaala sacdun sacad waxa uu yidhi innii axkumu fiihim anigu waxaan ku xukumayaa an tuqtala muqaatiluhum kuwooda dagaalami kara in la laayo wa tusbaa daraariihim kuwooda ilmaha iyo naagahana in la qafaalo oo addoommo laga dhigta saasaan xukumaya faqaala rasuulu llaahi sal allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi laqad xakamta fiihim waxaad ku xukuntay iyaga shanigooda bixukmillaahi ilaahay xukunkiisa min fawqi sabcati arqica toddobada samo dushooda uu ka soo xukumay xukunkii ilaahay uu toddoba samo korkeed ka soo xukumay baad ku xukuntay nebigana marka waa u qiray waa kafa amara rasuulu llaahi sal allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu amray an yuqtala in la laayo man anbata minhum timaha hoose qofkay usoo soo baxeen qof weyn baa loo aqoonsanaya waa calaamaat اlbuluuq ayay ka mid tahay timaha hoose inay usoo baxaan qofka waman lam yakun qofkaan ahayn anbata timaha hoose inay u soo baxeen turika waa laga tegaya fadaraba acnaaqahum nebiga luqumahooduu jaray uu gooyey waa laayey fii khanaadiqa godad xufirad la qoday fii suuqi اlmadiinati madiine jidkeeda suuqeeda alyawma maanta ah laga qoday suuqa maanta madiine godad laga qoday markaa berigaas ayaa nimankii markaa lagu laayey wa kaanuu waxay ahaayeen maa bayna ia ilaa bay udheeeyeen ilaa waqiila maa bayna ila ilaa na waa la yidhi walam yaqtul lama dilin min annisaa'i naagaha xaal ay ka mid yihiin axaddan qof siwa mra'atin waaxidatin hal naag ma ahne wax naagana lama dilo hal naag ma ahne wahiya iyaduna naagtaasuna banaanatu weeyaan imra'atu alxakam alquradi liannahaa maxaa yeelay kaanad waxay ahayd iyadu qaraxad inay ku tuurtay calaa ra'si suweyd ibni saamit saxaabigaa yani madaxiisa ayay dhagax ku daysay raxan shiid ayay ku tuurtay faqatalathu markaa way dishay lacanaha allah naagtaa marka maxaa loo dila qisaas naagtaas oo qisaasta loo dilay maahane naag kale laga dilay naaga iyo laba markii lagu dilay intii dagaal geli kartay laakiin waa la laayay arrintaan iyadaha marka naxariis darra ma lagu tiri karaana maya nebigu mar walba gaala ee muslimba nebiga naxariisu u ahaa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin laakiin waxaa weeyaan wax isagu xaq u leeyahay maadaama ay meel xun dhigeen iyaga oo nebigii oo ciidan toban kun a ah magaalada madiine oo dul fadhiyo iyagii la nabadgeliyey heshiiska la siiyeyna ay hoos uga dhasheen yacni waa foolxumo aad u daran ayb marka nimankaas marka waa cudur oo kale waa la zuuliyey markayb saabaa marka nebigu uu yeelay calayhi salaatu wasalaam mas'ale fiqhi ah baa marka laga qaadanaya mas'alada fiqhiga waxay tahay qola haddii ballan lagu ogaa oo ay ballanta ka baxaan qaarkood ay ballanta ka baxeen kuwii kalena ay u aamuseen haddii la awoodo kulligood maxaa lagu samaynaya madhabka raajixa ee siirada nebigana deliilka u tahay waxaa weeyaan in kulligood la laayo kii ballanta ka baxay caddaystay iyo kii u aamusay labadaba ibnulqayim marka saasuu taxqiijiyey ibnu taymiya sidaasuu taxqiijiyey wuxuuna yidhi alimaam ibnu اlqayim sidaasaanna fadwoonnay markii nasaaradii dimiyiinta ahaa muslimiinta ku hoos noolaa dimashqi shaam markii ay ku xadgudbeen muslimiinta yacni masaajiddii ay gubeen oo dad muslimiina ay laayeen oo cay ay bilaabeen inay balaayo iyo bannaanka dhigtaan markay bilaabeen fursad marka waxaa jirtay muslimiinta dagaal baa bannaanka looga haayey iyagii dhex degganaa oo dimiyiintii ahaabaa waxay bilaabeen inay iyaguna masaajiddii inay gubaan iyo dad inay laayaan iyo muslimiintii guryo ay leeyihiin inay dab qabadsiiyaan ay bilaabeen xaakimkii berigaas jiray fuqahadii dhammaydu isugu yeeray marka nimankan seen ka yeelanayo yidhi marka fuqahadii waxay fadwoodeen in iyagoo dhan la laayo allah ale wuxuu dagaal geli karo oo iyaga ah kii aamusay iyo midkii yacnii eh, eh, iyo midkii bannaanka dhigtay cadaawada kulli in la laayo ilaa qofkii isagu inta yimid war nimankan ballanta waa ka baxeen aniga kuma jiri allay ogaadeen ninkii yidhi in layska dhaafo iskale amaa ninkii aamusay iyo kii dagaalka sameeyey isku xugun sunnada nebiga saas calayh isalaatu wasalaam marka culammada shaaficiyada baa waxay dhahaan kii aamusay haddaan isaga wax lagu ogayn dimina uu yahay ma la dilaayo isaga kuwii ballanta kuwa unbaa la laaynaya laakiin arrinkaa isagaa maba suurtageli karaa maxaa dad meel degan oo adiga aan kugu tala ahayn oodan waxba ka ogayn oo xarbi iyo yacnii gaalo xarbiyiina qaarkood ay taageereen kuwii kalena adiga aysan kula shaqaynaynin oo aynan kuu soo sheegaynin see loo cafinayaa marka siirada nebiga waa yuhuuddi ma kala qaadin marka nebigu ma dhihin yaan yaa aamusnaa iyo yaa saan yeelay ma dhihin kulligood waa la laayay waxaa kaloo iyadana la mid ah xukunkan oo kale hadday laba qolo muslimiin iyo gaalo ay heshiiyaan dagaalka inay joojiyaan maalan fatra min alfataraad lagu heshiiyo qolo markaa dadkii meelaha dadeganaa ee qabaa'ilkiina qaar ay muslimiinta idinkaan annaga xulafo idinla nahay heshiiska darafkiinaan uga jirnaa ay dhahaan kuwana ay darafka gaalada soo galaan labadaas qolana waxay la xugun noqonayaan dadkii heshiiyey haddii marka qoladaas muslimiinta raacdo gaalaba ha aadaane oo cahdiga muslimiinta gashay haddii la laayo waxay noqona heshiiska in laga baxay waana middii nebiga uu quraysh ku weeraray qurayshii nebiga waa heshiiyeen reer bani bakar waxay galeen quraysh safkooda khusaacana heshiiska waxay ka gashay dhinaca nebiga iyo asxaabta bani bakar marka habeen bay usoo dhuunteen khusaaca ayay marka laayeen qurayshna hub ayay hoos ka siisay khusaaca marka yaa waay qoladii nebiga dhinaciisa gashay waay markii nebigu ou maqlay heshiiskii inay ka baxeen qoladii isaga heshiiska la gashay dhinaciisa ka gashay la laayey qurayshina ay ku taageertay weliba qoladii dhibka geysatay nebiga markaa hubkiisii iyo ciidankiisiiba usoo raray maka waa kii ku soo dhoweeyey xoogna maka ku qabsaday ayb waa laba masalo marka waxaa weeyaan siyaasa sharciya ka mid a ah. taasaa marka meeshaa ku jirto ayb waxaa kaloo laga qaadanaya qisada masalada fiqiga ku jirtaa waxay tahay qolo haddii la qabto waxaa bannaan qof amiirka markaas muslimiinta xukun waa ka gaari karaa xukunkaasoo kii isaga markaa ikhtiyaaraadkii loo banneeyey isaga waa yeelo karaa ayb ayb middan marka eh, dadkan muslimiinta ku hoos noole jizyada bixiya hadday xarbiyiin kaalmeeyaan oo la ogaado fuqahada qaar badan oo ka mid a ah xataa waxay leeyihin lama cafi karo xataa hadday jariimada noocaasa galaan laabudda in markaa la ibnulqayim zaadulmucaadka saasuu leeyahay ayb naagaha iyo ilmahana inaan la laaynaynin naagaha ilmaha iyag in la adoonsanayo laysmada maya waqasama amwaala bani qurayda nebiga bani quraydo maalkoodii waa qaybiyey calalmuslimiina buu u qaybiyey lilraajili ninka lugta ku socday sahmun saami ayuu siiyey walilfaarisi midka faraska watana alaaatu ashumin saddex saami hal saamina araskayani laba saami waxaa iskale faraska hal saamina isagaa iskale hmm. saddex saami wa kaana fi lmuslimiina muslimiinta yowmaydin maalintaasi waxaa ku dhex jiray sittatan wa alaaثuuna faarisan soddon iyo lix fardooley ayaa ku jirtay yani maalkoodii qaniim ahaana kuwaan loo qeybiyey bani nadiirna maxaa loo qeybiyey maalkooda fay ahaan maalu bani nadiir fay ayuu ahaa suuratlxashraa ka soo degtay maalu bani quraydana muxuu ahaa haniima walidaalika nebigu sidai haniimada ayuu marsiiyey maadaama iyaga dagaal lala galay laakiin kuwaas waa isdhiibeen iyaga walamaa faraqa minhum markuu ka faaruq noqday nebiga istajaaba allaahu dacwata alcabdi الsaalix ilaahay wuxuu aqbalay addoonkii wanaagsanaa ducadiisa ayb sacd bni mucaadin ahaa ducadii sacd baa la aqbalay wadalika kaagaasina wuxuu ahaa annahu xiina asaabahu اljurxu dhaawaca markii uu asiibay qaala waxa uu yidhi allaahuma yaa allaahu allow in kunta abqayta ilaahu haddii aad reebtay min xarbi qurayshin quraysh dagaalkeeda shay-an haddaad wax ka reebtay uun <coughs> fa abqinii lahaa ilaahu ii wa in kunta ilaahu haddaad tahay rafacta alxarba dagaalkii inaad kor u qaaday baynanaa annaga iyo baynahum iyaga dhexdooda yanii mar dambe aynan na soo weeraraynin oo annaga un aan weeraraynin hadday xaalku sidaa uu yahay fafjurhaa ilaahu nabarkan qarxi xididkan ilaahu iska qarxi oo jidkaaga aan u dhinto dhaawac marka dartaa igu soo gaaray aan u dhinto walaa tumitnii ilaahu haydilin xataa tashfiyanii min bani qurayda intaad yacnii bani qurayda aad marka igaga caafimaadisoon ku caafimaado iyaga dilkooda ayb laysmadooda intaad igaga caafiso ayb maxaa yeelay cahdiga iyo qadriga ay sameeyeen weynaantiisa darteed yaa marka nimankaas layntooda wuxuu ku caafimaadaya qofka muminka wakaana sal اllahu alayh ali waslm nebigu wuxuu ahaa qad xasama jurxahu qad xasama inuu xiray jurxahu dhaawaciisii fainfajara calayhi waa ku qarxay marka waa ku jeexmay dhiiggii baa marka soo burqaday famaata minhu radia allaahu canhu waa u dhintay markaa washayacahu rasuululahi sal l slam nebigii baa sagootiyey janaasadiisii iyo walmuslimuuna iyo muslimiintii wa huwa aladii waa midkii ihtaza lahu oo u gilgishay carshu raxmaani allah raxmaanka carshigiisa ayaa u gilgishay faraxan biquduumi ruuxihi ruuxdiisa soo gelideeda ay samada soo gelaysay farxad <clears throat> ay ku faraxsan yihiin dadka ahlusamaawaadka darteed ayaa carshigii ilaahay baa u gilgishay radia allaahu canhu wa ardaahu waqad istushhida yowma alkhandaq maalintii khandaq waxaa shahiiday wa yowma qurayda iyo maalintii qurayda <clears throat> naxwu lcasharati radia allaahu can jamiicihim <clears throat> toban wax u dhigto ayaa markaa meeshaa ku dhimatay <clears throat> faslun qatlu abi raafic sallaama bni abi lxuqayq xuyay ibnu oo bani qaynuqaac ahaa isaga wuxuu ku dhintay qoladan bani quraydow la dhintay dadkii la laayuu ku jiray ilaa isagu waa kii dhufayskow la galay nimankii markay marka laga adkaaday waa tii la <clears throat> gowracay oo la laayey xuyay bnu akhdar marka kuwaa la laayo seefaha lagu lagu dhuftay luqumahooda ayuu galay xuyay bnu akhdar ayb xuyay marka waa safiya bintu xuyay aabaheed ayb ninkii isagu marka kale eh, abu raafic oo isagana waxaan balaayadan eh, iyo dhibaatada wax ka waday yaa isagu markaa waa dagaalkii waa curiyey laakiin ma aanu imaanin isaga walamaa qatala allaahu ilaahay markuu dilay walahu alxamdu isaga ku mahadsane kacba bna alshraf kacba bnu اlashraf caduw allaahi calaa yaday rijaalin rag gacantood markuu ku dilay min alws aws ka mid ah kamaa qadamnaa dikrahu saan usoo hormaraynay bacda waqcati badrin wa kaana abuu raaficna wuxuu ahaa salaamu bnu abiاlxuqayq miman alaba alaxzaaba miman buu ka mid ahaa alaba soo kiciyey alaxzaaba kooxaha calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga kusoo kiciyey walam yuqtal maca bani qurayda bani quraydana lalama laaynin oo lalama dilin isaga kamaa qutila saaxibuhu sidii saaxibkiisii loo dilay xuyay ibnu akhdab ahaa markay sidaa dhacday raqibat اlkhasraju khasraj waxay jeclaysteen fii qatlihi ninkaa inay soo dilaan dalaban limusaawaati اlaws iyagoo markaa rabo inay la sinmaan aws ile aws iyagaa dileen kacb bnulshraf kan inay iyaga dilaanay damceen fi ljri ay kula sinmaan wa kaana allahu subxaanahu ilaahayna qad jacala wuxuu yeelay haadayni اlxayayni labadan koox labadan qolo yatasaawalaani inay markaa tartamayaan bayna yaday rasuuli llahi sal l slam ay ku tartamayaan fi lkhayraati khayraadka fasta'danuu rasuula اllahi sal l slam nebigay idin weydiisteen fii qatlihi dilkiisa faadina lahum waa u idmay faاntadaba lahu rijaalun rag baa u soo baxay kulluhum dhammaantood min bani salima ah wahum cabdullaahi bnu catiik wahuwa amiiru اlqowm qowmka ninkii amiirka loogaga dhigay buu ahaa biamrihi sala اllahu calayh ali wasalam amar nebigu uu bixiyey wa cabdullaahi bnu unays wa abu qataada alxaariث bnu ribciy wa mascuud bnu sinaan wa khusaaciyu bnu aswad xaliifu lahu fanahaduu markaa way kaceen xataa atowhu intay u yimaadeen fii khaybara khaybar ay ugu tageen fii daarin lahu guri ou lahaa jaamicatin gurigaa oo markaa isaga aad markaa yacni ururinaysay oo u koobaysay guri kooban ay ugu galeen marka fa nasaluu waa u degeen korkiisay degeen leylan habeen faqataluuhu way dileen warajacuu ilaa rasuulilahi sal l slam nebigay usoo noqdeen kulluhum dhammaantood iddacaa qatlahu dilkiisa isagoo sheeganaya mugdi bay ahayd gurigii bay ugu soo dhaceen waa dileen marka ninkisagoo hurdayay dileen faqaala waxa uu yidhi nebigu aruunii itusa asyaafakum seefihiinna itusa falamaa arawhu markay tuseen qaala waxa uu yidhi lisayfi cabdillaahi bni unays ayuu wuxuu ku yidhi haadaa qatalahu kanaa dilay araa fiihi waxaan ku arkaa aara acaami cuntada raadkeeda seefta yani calooshii iyo dhabarkiiba isku furay ayb marka cuntadiisii baan raadkeeda ku arkaa buu yidhi wa kaana cabdullaahi bnu unays wuxuu ahaa qad ittaka'a calayhi inuu la cuskaday korkiisa bisayfi seefta uu ula cuskaday xataa samica intuu ka maqlay sawta cadmi dahrihi dhabarkiisa lafihiisa shanqartooda ilaah uu ka maqlay wa wacaduwullaahi ilaahay cadowgiisana yaquulu uu dhahayo qadnii qadnii war igu filan igu bis bis bis uu leeyahay yaquulu xasbii abuu raaficna marka meeshaas ayuu ku dhintay labadaa nin baa marka nebigu in layanii uu dad u diray oo marka amiiro u kale ayuu u sameeyey dadkii uu u diray kacb ibnul ashraf iyo abuu raafican sidaas baana lagu dilay kacb ibnul ashraf markii aan maraynay ayaana ka hadalnay masaladan iyada sida ay tahay yani fiqhi ahaan marka hadda yani ku noqon mayno wabilahi towfiiq sal allah w slam calaa nabiyina mxamedi wcala alihi wsabi slm